bilowge adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lowhaa barbardhac iyo badin baafin kale lowhaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baritankii bilowda ah. barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kula wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay afarta oktoobar sanadku waa labada kun barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaxa waxaynu eegi doonaa qodobo ay ka mid yihiin kulmada champions leaga caawa la ciyaari doona kooxda kubadda cagta barcelona iyo weliba boort ayaa wada ciyaari doona kulan xiise badan sidoo kaleetana mancity waxay ku sugan yihiin wadanka jarmalka waxayna caawa ay la ciyaari doonaan tobanka habeenimo kooxda kubadda cagta arbil libsig labadababa ama labadan kooxood baa min saddex dhibcood ayuu leeyihin sidoo kale newcastle united garoonkooda eh, waxay ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta b g tobanka caawa sidoo kaleeto waxaanu eegi doonaa kulanka xiisaha badan ee udhexeeya kooxaha dortmut iyo milan sidoo kaleeto waxaa wada ciyaari doona kooxda kubadda cagta lazio iyo weliba kooxda kubadda cagta celtic atletica madridna way ciyaari doonaan waa kulan xiise badan sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta united xaalada haysata oo waa la garaaxay xalay saddex gool iyo laba gool ayaa lagu garaacay oo kambak ayaa lagu sameeyey sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta gaanars iyaguna hal gool iyo waxba waa laba gool iyo hal ayaa lagu garaacay oo kooxda kubadda cagta lenis ayaa guuldaro xanuun badan dushu saarisay waxaanu eegi doonaa xaaladda bukaa ee saaka waa sidee xalayna real madrid juudi billingham iyo ciyaartoyda fenicia jia oo ay wacdareeyeen oo naaboli iyagoo markaa garoonkooda jooga ayay saddex gool iyo laba kaga badiyeen sidoo kale inter milanna iyaguna hal gool iyo waxba ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta banfika wararka suuqa kaliibsiga ayaynu eegi doonaa waxyaabaha ugu waaweyn kubadda cagta laga diiwaangeliyey kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmi magaalada muqdisho gudhegeystayaal waxaad degeysanaysaan qeybaha ugu horeeya barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho haddiinu eegno markan eh, kulmadii xalay la ciyaaray waxaa aada yaad loo hadalhayaa kooxda kubadda cagta ma united oo dhibaato dareemeysa oo markii la eego kooxda kubadda cagta united saddexdii kulan ee ugu dambeysay garoonkooda tarafood ay ku ciyaarayeen saddexduba waa la garaacayay oo waxaynu ognahay brighton ay garaacday waxaynu ognahay crystal balas toddobaadkan ay garaacday sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta galatasaray ayaa saddex gool iyo laba ku garaacday taa oo ka dhigan in koox kubadda cagta ma united waxa weeyaan xaalad daranayaa haysta xataa waxaa la saadaalinayaa kooxda kubadda cagta manchester united inay guruubyada ku harikarayaan maadaama labadii ciyaar ee ugu horeysayba ee champions leaga ee laba guuldaro oo xanuun badan ay markaa ay ku dhacday bayer munich ayaa garaacday xalayna galatasaray ayaa garaacday markaynu eegno taa waxay ka dhigan tahay in xataa shaqadiisii e laisweydiinayo goorta la ciirin doono ninka la yidhaahdo eh, eric tanhaga eric tanhag waa tababare fiican markii la eego xilli ciyaareedkii hore laakiin tababarahan xilli ciyaareedkan waxa weyaan ma united waxaa leeyahay dhibaatada ku jirto waa soddon sano ka hor weyaan wax ka badan soddon sano ka hor ay dhibaatadan hadda hore ku jiri jirtay markaasina waxa weyaan waxaa la magacaabay eh, tababarihii weynaa ee eh, sar alex frogson kadibna waxa weyan dhibaatadii uu ka bixiyey marka waxaa leeyahay ma united dhibaatada haysata waa dhibaato inabaanan caadi ahayn iyadoo aynu ognahay kooxda kubadda cagta ma united in ay haystaan ciyaaryahaano markaas dabcan kooba lagu qaadi karayo markaad eegto oo kale kasamiro waa nin weyn oo markaa dabcan qadaxa oo inta badan waxa weyaan real madrid eh, waxa weyaan saddex james league ilaa iyo afar oo kula soo guuleystay waxa weyaan waa weyn sidoo kaleeto monto isaguna waxa weyaan inkastoo ku dhibaatoonayo ma united laakiin waa ciyaaryahaan koob lagu qaadi karayo maadaama mount uu kula soo guuleystay chelsea champions league labada kun kow bruno fernandes waa ciyaaryahaan tayo leh waa nin inaba nin caadi ahan waa nin khatar badan haraashoo kale waa nin weeryahaan oo khatar badan oo soddon gool markaa xil ciyaareedba dhalin karaya oo xil ciyaareedkii hore erasmus hojilan waa nin markaasi dabcan isagoo labadii kulna ugu horeysay waa champions leaga saddex gool uu dhaliyey ciyaaryahaano waaweyn waa uu haystaa ninka la yidhaahdo ericton hag laakiin dhibaatada haysta waxay tahay dhaawacyada ciyaaryahaanada qaarkood kasii maqan iyo weliba golhay onana waxaa leeyahay golhay onana xil ciyaareedkan toban kulan uu ciyaaray sideed iyo toban gool ayaa laga dheliyay marka waa golhayaasha wiliita yurub markii la eego xil ciyaareedkan sideed iyo toban gool dareemi kartaa keliya toban kulan sideed iyo in laga dhaliyo xataa tobankaasi kulan haddii kalanshid uu sameyn wanaagsanaa leeyahay oo toban kulan goolal ayaa laga dhelinaya marka golha andrew nana dhibaato daran ayaa haysta oo markii la eego isagoo markaasi dabcan xalay golal laga hoos bixiyey eh, markii la eegana eh, ninka la onana durba taageerayaashu munited waxay bilaabeen in ninkan guulahay uusan ahayn laakiin daafidigeeya ee durbay u xisayaan markaynu eegno ah, ninka la yihahdo ayaa bilaabay gool koowaad toddobiyo toban daqiiqo iyaga waa munited garoonkoodii goolkood bilaabay raashiyaa ka caawiyay kadibna walferes zaha ayaaba saddex daqiiqo waxa weya toddobiyo daqiiqo ay goolka u dhaaliyeen kii labaadna waxaaba dhaliyaba oo zaha ayaa goolka barbaraha keenay kadibna ciyaartu qeybta hore waxay ku dhamaatay hal gool iyo hal gool oo ma united eh, waxa weyaan hal gool ay laheyd waa galatasara weyaan hal gool ay laheyd rasmus hojuland kadib waxaa wey markii lasoo laabtay lixdan daqiiqo ciyaarta waxauu ka dhigay laba gool iyo hal kadibna galatasaray way bareejeeyaan toddobaatan iyo daqiiqo ugu dambeyntiina siddeetan iyo kow daqiiqo ayaaba eh, ninka la yidhaahdo ukardi ayaa markaa eh, dhaliyay gool markaasi dabcan muhiima oo markii la eego goolka guusha marka taasoo ka dhigan in ikardi waxa weeyaan isagu eh, xalay xataa toddobaatan daqiiqo gool colite ama rigoore u khasaariyay taasoo ka dhigan in markaa dabcan ciyaartaasi bay ku dhammaan laheydba afar gool laba goola taasoo ka dhigan in ciyaaryahaanka eh, ama kooxda kubadda cagta galatasaray mar waliba ay ka badin lahaayeen kooxda kubadda cagta united haddaba kooxda kubadda cagta united waxa weyaan waa markii ugu horeysay taariikhda la garaaco oo kooxda kubadda cagta galatasaray ay garaacaan waa markii labaad weyaan taariikhda eh, iyadoona kooxda kubadda cagta munited saddex ka mid ah ay badisay hadda gruubka ma united waxa weyaan waxay ku jirtaa gruub marka aada u adag inkastoo afar dhibcood ee leedahay kooxda kubadda cagta galatasaray laakiin waxa weyaan kulanka xiga ama united ama labada kun ama kulmada soo socdaba hadii ay badin weyso dhibco qaadan weyso ma united waa loo yaabaa gruubkan waxaa la saadaalinaya marka inay kasoo bixi karayaan kooxda kubadda cagta byr munig iyo weliba kooxda kubadda cagta ee galatasaray sidoo kaleeto markaynu eegno kooxda kubadda cagta united waxyaabaha dhibaatada haysta waxa weyaan fursadahoodii waxa weyaan kama faa-iideysan karayaan xalay oo kaleeto ninka la yirahda rash ayaa gool aad u qurux badan ama gool dhalin karay waa uu helay laakiin waxa weyaan ciyaartu ma uusan goolkaasi ma uusan gaadhin bruno fernandesna waxaa lagu eedeynaya kulmada muhiimka ah inuusan soo muuqan inkastoo bruno fernandes mar waliba uu yahay ciyaaryahan aad u khatar badan laakiin bruno fernandes oo kale waxaa loo bahanya kulmadan oo kale inuu waxaa weyaan wax uu sameeyo ama gool u caawiyo ama gool u dhaliyo sida kulanka bayer munig oo kale kulankan oo kale waa kulan muhiima haddaba ninka la yidhaahdo bruno fernandes isagu xil ciyaareedkan sagaal kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagtama united laba gool ayuu dheliyay halka laba kaleetana uu caawiyey isagu waxa weyaan afar gool ay kulug leeyahay sagaal kulan uu ciyaaray hadda ciyaaryahanka ugu fiican kooxda kubadda cagta man united markii la eego ma jiro ciyaaryahaan hadda shan gool haysta oo dhaliyay xilli ciyaareedkan tusaalahaan oo kaleeto rasmus hotchland isagu waxa weyaan xilli ciyaareedkan toddoba kulan uu ciyaaray saddex gool ayuu dhaliyey sidoo kaleetana ninka la rash isagu xilli ciyaareedkan aad way jaban tahay sagaal kulan uu ciyaaray saddex gool ayuu caawiyay hal goolna waa u casamirow isagu waxaa weeyaan eh, waxa uu haysta afar gool hal kaleetaba uu caawiyo kulan uu ciyaaray xilli ciyaareedkan markaynu eegnana maanta waxaa weyaan isagu waxbamaba haystaba ilaa hadda waxaa weeyaan xaalad xun ayuu dareemayaa sida ciyaaryahaanada garnaajo iyo antonina waa kuwa markaas dabcan xaalad kale iska haysata markama united waxaa weeyaan shaki waxaa dalagelinaya goorta la ceerin doono tababara ahaa ma united eretanhaage marka taageerayaashu durbe waxay leeyihiin waxaynu doonaynaa in tababarahan la ceeriyo laakiin eh, ninka layihahdo erig tanhag wuxuu ku andacoonayaa in ciyaaryahanada muhiimka ka dhaawacan yihiin oo dambeedka midig bidix waxaa weyaan haddaba uu ciyaarsiinayo ninka layihahdo amberbat marka ciyaaryahanadaasi markay soo laabtaan kadib waa la arki doonaa laakiin mar waliba kooxdu way sii xumaaneysaa oo waxaa weeyaan hadda kooxda kubadda cagta muunad kulankan kale waxaa markaasi dabcan laga rabay inay badiyaan sababtay tahay kulankan kulan muhiim ayuu ahaa kulanka soo socda todobaadkana eh, waa todobaadka soo socda weyaan horyaalka brimilig waxay la ciyaari doonaan brentford oo garoonkan ku ciyaari doonto haddii kulankaasi laga badiyana waxay noqon doonaan koox kubadda cagtama united afar kulan xiriir ah in garoonkooda lagu garaaco taasoo ka dhigan in shaqada markaa dabcan laga ceelin karayo kulanka soo socda ee brentford haddii uu dhibco lamiyo tababare erigtanhaga halkan haddii nu eegno kooxda cagta ganars waxa weeyaan iyagu eh, waa la garaacay kooxda kubadda cagta ganars eh, laba gool hel ayaa lagu garaacay oo waxay booqdeen lenis garoonkooda faransa ayaa lagu soo garaacay kooxda cagta ee eh, ganars ganars markaynu eegno sanadkan waxay ka mid tahay kooxaha meel fiican ka gaari karayaan ma loo saadaalinayo meel fiican ay ka gaari karayaan champions leaga laakiin markii aad lenis dhibco aad ku lumiso dareemaysaa in arsenal weli waxa weeyaan xaaladooda sahlanayn sababtay tahay markii la eego kooxda kubadda cagta arsenal kulmada aweyga ah mar walba waxaa wanaagsan inkastoo arsenal hoomkoodii ku wanaagsanta marka waxaa leeyahay arsenal waa inay ku daraan kulmada banaanka ah inay dhibco soo qaataan sababtay tahay xilli ciyaareedkan kulanka ugu horeeya bixitaanka kulanka ugu horeeya bannaanka ay aadeen waa lasoo garaacay laba iyo hal iyadoona aynu ognahay kulmadii ugu dambeysay markii ciyaarayeen ama yurub league ha noqdo ama jamis league ha noqdo kulmada aweega inta badan dhibcaha laga soo qaadanayay markaynu ogna xalay gabriel jesus ayaa bilaabay goolka koowaad kadibna bukaya saaka ayaa goolkaasi caawiyey kadibna samason ayaa markaasi dabcan dhaliyey waahii ciyaaraanka lagu magacaabo oo ciyaaryahan markaasi dabcan khatar badan oo mudooyinkii ugu dambeysayba la doondoonayey ayaa goolkaasi labaad ka dhaliyay sidaasina koox kubadda cagta ganars ayaa lagu garaacay haddaba ganars bukayo saaka xaaladiisii michael arteta waxa uu shaaca ka qaaday waxaa rajeynaya uu leeyahay in dhaawiciisa uusan noqon mid markaasi adag waa uu leey lakiin bukayo saaka wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanada aadka u adag marka taageerayaasha ganars waxa weyaan way dhididayaan oo waxay leeyihiin kulanka mancity haddii ciyaaryahankan uu maqnaado waa waxa weyaan aad iyo aad u badan taha laakiin waxaa leeyahay ciyaaryahankan weli war maysan kasoo saarin arsenal maanta ayaa la balansan yahay oo si toosa ah war qoraal ay kasoo saari doonta xaalada dhaawaca laakiin taageerayaashu waxay rajeynaya in dhaawaca bukaaya saaka uusan noqon waxweyn laakiin waa dareemi kartaa bukaaya saaka waxauu ka mid yahay ciyaaryahanada inta badan waxaweyaan garoonka kama baxo ilaa iyo xaaladu ay noqoto mooyaane marka waa dareemi kartaa bukaaya saaka oo soddon daqiiqo laga saaray ciyaarta la bedelay oo ninka layihahdo fabio feyre lagu soo bedelay marka bukaaya saaka koley dadka ad adag ayuu ka mid yahay waynu arki doonaa haddii uu maqnaan doono kulanka xiga ee mancity waa kulan weyn waa kulan muhiima waa kulan lagu dagaalami doono waa kulan la saadaalinaya in arsenal markaan iska celin karayaan maadaama kevin debrunia benadi silva iyo stonis iyo rudri ay ka maqan kooxda kubadda cagta ee mancity markaa fursad ayay haystaan laakiin haddii bukaaya saaka waxa weeyaan uu dhaawac ku seego labada kooxoodba fifty fifty weyaan oo markii la eego labaduba way isgaraaci karayaan laakiin bukayo saka waa ninka ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta arsenal mar weliba ciyaaryahan muhiim u ah marka eh, leandaro tarasaad iyo digrais iyo odigaad iyo kay havertis tomyusu saliiba gabriel zinshenko iyo weliba david raya ayaa shaxdii koowaad xalay lagu soo bilaabay xalka ciyaaryahanada sida fabio fiera iyo enkatiya iyo smithrow thomas barti xataa u soo laabtay kulanka masiti waa diyaar eh, waa uu ciyaari doona iyo binwadi ciyaaryahanadiisi ay yihiin ay ahaayeen xalay kursi keedka ay fadhiyeen hadaba ganaris waxa weyaan waxaa looga baahan in markaasi dabcan kulamada soo socda ay badiyaan eh, sida kulanka sevilia sida kulanka eh, eh, b s v kale ee wareegyada kale marka la eego marka laakiin gruubkan waa gruub aad u adag gruubkan wuxuu noqon doonaa gruub la saadaalin kareen tusaalahaan oo kaleeto gruubkan lama dhihi karo lens way soo baxaysaa oo lama dhihi karo arsenal way soo bixi karayaan inkastoo arsenal ugu tunweyn laakiin durba arsenal dhibcaayay lumiyeen marka sevilin sidoo kale b sidoo kale marka gruubkan ma jiro Eh, koox aan dhibco wadan koox walba dhibco ay leedahay soalanoo kale linis oo kale afar dhibcood ay leedahay gaanalis waxay leedahay saddex dhibcood safilia laba dhibcood b s waxa weeyaan hal dhibcood marka markaan oo kale waa gruubkan waa gruubka khataata noqon rabo waad dareemi kartaa marka markii kooxda afar dhibcood leedahay mid saddex mid labo mid hal marka koley gaanalis waa in kulmada soo socday badiyaan haddii kale waxa weeyaan waree gruubyada ceeb ayay ku noqon doontaa gaanalis iyagoo toddoba sano aysan champions leaga arkin waxa weyaan haddana ah koox markaasi dabcan aad u khatar badan oo meel weliba ka wanaagsan haddii ay markaa ku haraan wali gurubyada waxay noqon doontaa xanuun iyo taalo weyn ayay noqon doontaa marka ganars marka waxaa weyaan iyagu way laba gool iyo hal ayaa lagu garaacay dhanka kale waxaa laga yaaban yahay judi billingham iyo real madrid e waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta real madrid xil ciyaareedkii hore inay iska fasaxeen ama xil ciyaareedkan weyaan iska fasaxeen ninka la karim zema oo ah ninka ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta marengeyska xilligaasi oo benzema waa waryahaan aad iyaad u badan marka sidaasi ay tahana markii uu baxay taageerayaasha real madrid aad iyaad ay jabsanaayaan oo qaarkood waxay dhahayeen sidee kooxda kubadda cagta real madrid oo benzema la-aana sidee ay u socon doontaa waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta real madrid inay lumiyeen xidigo waaweyn sida ronaldo bel iyo ciyaaryahanada kale muhiimka xataa ramos markuu baxayey oo kooxda ka tagayey qaarkooda waxay shaki gelinayeen in ramos laan aysan socon karin koox kubadda cagta real madrid laakiin ingiriiska waa koox inaba caadi ahayn oo aan ciyaaryahaan u dhuutin karin markii la eegana waxaad arkaysaa in koox kubadda cagta real madrid sanadkan ay aad aad badan tahay aadaad u khatar badan tahay inkastoo weerarkoodii markii la eego ciyaaryahaanada sida rodrigo iyo jude bilgham iyo frensias aysan ahayn lambar sagaal dhammaystiran laakiin waxaad arkaysaa in ay markaas dabcan muhiim ay yihiin saddexda ciyaaryahaan sida rodrigo jowd bellingham iyo william frenshar haddaba kulankii xalay ka dhacay garoonka naaboli ay ku ciyaarto maradona stadium kulan wuxuu ahaa kulan aad aad u xiiso badnaa grubsiya ay ku jiraan naaboli iyo real madrid naaboli xilli ciyaareedka hore liverpool ayay ceebeysteen oo goolal badan ay kaga dhaliyeen ama kaga badiyeen garoonkoodii sidoo kaleetana real madrid waxa weeyaan inta badan waxay ka mid tahay kooxaha inta badan talyaaniga adag marka real madrid weligeedaba way ka adkaan jirta kooxaa talyaaniga hadday noqoto inter milan hadday noqon ac milan yuventus u badan xalina waxaa la garaacay oo la ciqaabay kooxda kubadda cagta napoli oo ah kooxda haysata ee eh, horyaalka wadanka talyaaniga ama iskudeetaha wadanka talyaaniga hadaba markaynu eegno ciyaartan eh, waxaa goolka koowaad waxaa bilaabay ciyaaryahanka lagu magacaabo osdigad la yiraahdo oo napoli u ciyaara madax ayuu dhaliyey goolka kowaad kadibna ciyaarta sagaal toban daqiiq markay mareysay waxa weeyaan waa toddobiy labatan ciyaarta markay mareysay fanisha hajiyaar ayaa goolka barbaraha keenay gool inaba aan caadi ahayn markaa dabcan oo banooniga juudi billingham ayaa siiyey oo banooniga dafay finishias ayaa la siiyey kadibna waxa weeyaan waa ku raaxaystay goolkaasi kadibna soddon daqiiqo juudi billingham banooni ama kubadda uu ka soo qaatay ayuu dhammaan ciyaaryahanada qadka dhexe ugu ciyaaraa kooxda kubadda cagta napoli sida ninka la yidhaahdo zambuangosa iyo laboodke iyo ninka la yidhaahdo matan uu dhex maray kadibna waxa weeyaan uu goolkaasi ka dhaliyay oo ciyaarta ka dhigtay laba gool oo real madrid lahayd iyo hal gool oo naaboli ah ciyaartu markii laisku soo laabtay kadib waxa weeyaan eh, ninka la yidhahdo zeloniski ayaa gool kula dhaliyey konton afar daqiiqo ciyaartu laba iyo laba ayaa noqotay laakiin ugu dambeyntii fadrigo falfardi iyo banoni baal banoni waxa weeyaan eh, aad iyo aad u darbeeyey ayaa ongool iska dhaliyey ninka la yidhaahdo mered waa difaac waa goolhayaha weyaan goolhayaha ayaa iska dheliyey oo markii la eeg laakiin banoniga federico falfarde iyo banoniga aada usoo darbeeyey marka taa ka dhigan in saddex gool iyo laba gool lagu garaacay kooxda kubadda cagta napoli oo hadda real madrid waxa weeyaan durba wareegooda lix iyo waa banaanka oo markii la eeg inkastoo hadda lix dhibcooday leeyihiin laakiin real madrid boqolkii boqol waxaa la saadaalinaya gruubkan waxa weeyaan ay kasoo bixi karayaan kaalinta koowaad gruubkan waa gruub c real madrid napoli braga union berlin ayaa ku jira waxaa weya real madrid waxay leedahay lix dhibcood laba kulan ayay ciyaareen labadu way badiyeen afar gool ayay dhaliyeen laba gool ayaa laga dheliyay naaboli ayaa guriibkan kaalinta labaad kaga jirta iyagu waxa weeyaan saddex dhibcood ay leeyihiin laba kulan ayay ciyaareen hal kulan ayay badiyeen hal kulanna waa laga raacay afar gool ayay dhaliyeen afar goolna waa laga dheliyay halka braga iyagu saddex dhibcood ay leeyihiin yoni berlin waxay leeyihiin wax dhibco ma lahan oo waxa weeyaan guriibkan waxaa la in berlin ay ka hari karayaan marka ciyaartaasi wuxuu ahaa ciyaartii ugu xiisaha badneed xalay halka dhanka kaleetana inter milan iyo weliba benfica ayaa wada ciyaaray ciyaar xiiso badnaa oo kooxda kubadda cagta inter milan ayaa hal gool iyo waxba kaga badisay kooxda benfica ninka lahaahdo marcos turam ayaa laga yaaban yahay turam waa ciyaaryahaan aada u khatar badan si fariyaha ayay ku heleen kooxda kubadda cagta inter milan ciyaaryahaankan markaynu eegno xil ciyaareedkan sagaal kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee eh, inter milan sagaalkaasi kulan afar gool ayuu caawiyey halkaa saddex kaleetana uu marka dhaliyay marka ciyaaryahankan isaguna waa ciyaaryahaan muhiima markaynu eegno eh, marcos turam iyo weliba lowtar martins ayaa shaaxda kubad lagu soo bilaabay demerco makaterian hakan barella iyo denfros iyo ninka layhahdo bafad iyo zerbi iyo bastoni ayay goolhay yansama yansama durba waxauu bilowdayba in shabaqiisii uu ilaashado marka benfica iyagu waxa weeyaan kubadda heysashada ayay ku wanaagsanayeen boqolkiiba konton iyo afar halka inter milan boqolkiiba la ciyaysteen waxa weeyaan bolbositionka markaynu eegno eh, benfik ayaa ka wanaagsaneyd inter milan dhanka baasaska ee eh, total baaska la sameeyey shan baas ayay sameeyeen kooxda kubadda cagta benfika halka kooxda kubadda cagta inter milan afar boqol waxay dhammaystireen benfika afar baas halka ay ku miriidgareeyeen inter milan saddex baas marka inter milan iyaguna guul ayay gaareen oo kulankii xalay inter ay la ciyaareen kooxda kubadda cagta banfica kubadda cagta bayr munigna waxa weyaan waxay sii wataan eh, eh, guulaha ay ka gaareen wareega gurubyada bayr munig waa kooxda taariikhda ugu badan wareega gurubyada eh, waxa weyaan ambitina iyadoona kubadda cagta bayr munig muddo ay ugu dambeysay wareeg gurubyada lagu ciqaabo lagu garaaco xaleyna kooxda kubadda cagta copenhaven ayay laba gool iyo hal ku garaaceen jamaal musalla iyo weliba ninka lagu magacaabo matel ayaa markaasi dabcan labada goolba dhaliyey halka goolka ee copenhaven uu dhaliyay ciyaaraanka lagu magacaabo ee lucas leraga haddaba ciyaaryahanka lagu magacaabo matel waa weeryahan aad u dayar ciyaaryahankan waxa weyaan waxa uu jiraa dada sideed sano waxa uu dhashay toddobaaaankii abriil labadakunshantii waxaweyaan waa ciyaaryahan faransiisa ciyaaryahankan ayaa xil ciyaareedkan ka wacdareynaya kooxda kubadda cagta ee bayer munige isagu waa wiil daera xil ciyaareedkan toban kulan ayuu ciyaaray oo bedel uu kusoo galay kulamada qaarna lagu bilaabayay tobankaasi kulanna lix gool ayuu dhaliyey isagoo markaa dabcan eh, hal goolna caawiya marka waryahaankan innaba caadi maaha aad yad ayaa loo sidoo kale jamaal musalla isagana waxa weyaan aad yad ayaa loo ammaanaya ciyaaryahaankan kayna xalay waxa weyaan shabaqa muusan gaarin laakiin kooxa kubadda cagta bayr muljid sanadkan waxaa ka mid tahay kooxaha loo saadaalin karaya guulaysiga horyaalka waa champions leaga weyaan real sociedad iyagu laba gool waxba ay kaga badiyeen zelsbarg halka sporting bragana ay union balin saddex gool laba ay kaga badiyeen markaynu eegno safilia iyo weliba bsv indhovan waxa weyaan laba iyo laba ayay galeen haddaynu eegno kulmada caawa jira kuwa ugu xiisaha badan masity oo ah kooxda haysata champions leaga waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta rb libsig waxay booqan doonaan caawa garoonka red bull ariana stadium waxaa iswajahaya marcos ros iyo weliba ninka layihahdo beb guardiola hadaba beb guardiola weli waxaa weyn doona ciyaaryahanadiisa muhiimka ah, sida kefin dubronia jones stones iyo benandi silva inkastoo stones leeyahay uu soo laakiin kulanka ma lagu soo karayo haddaba masiti iyagu waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golahaye ederson gavardiol iyo weliba ninka lairado walker sidoo kale torobin dias iyo akanjey rodri iyo weliba matio kofa halka alfares iyo jack iyo folfoden iyo ninka lairado lagu soo bilaabi karayo halka arbi libzigna ciyaaryahaano muhiim ay ah ka dhaawacan sida ciyaaryaanka lagu magacaabo orban timoena iyo weliba dani olmo waa saddex ciyaaryahan oo muhiima ah. laakiin sidaasi ay tahayna kooxda kubadda cagta arbi lebsig waxaa jooga ciyaaryahaan innabaanan caadi ahayn waxaa jira weeryahaan cusub oo la yidhaahdo luis obenda weeryahaankan dhowaan ayay soo qaateen waa weeryahaan biljima laakiin asal ahaan ka soo jeeda waddanka morocco waa saddexiyolabaaatan-sano jir dhashay lix iyo tobankii xilligaas ayuu dhashay marka weeryahankan waa weeryahaan innabaanan caadi ahayn waxay ka soo qaateen kooxda kubadda cagta lenis ciyaareedkan soddon iyo laakiin waxaa weeyaan durba waa uu wacdareynaya ciyaaryahanka la yidhaahdo luis obenda haddaba ciyaaryaankan markaynu eegno xil ciyaareedkan sagaal kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta arbi lebsig afar gool ayuu dhaliyey halka laba kalmida uu caawiyey sidoo kaleet waxaa jira ciyaaryahan kale inabaanan caadi ahayn shafi simons ayaa la yidhaahdaa waa labaatan sana jir weeyaan waxa uu ka tirsan yahay kooxda arbi lebsig laakiin waxaa iskale oo waxaa weyaan b ayaa iskale ciyaaryaankan waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta arbi lebsig xil ciyaareedkan markaynu eegno sagaal kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta arbi lebsig afar gool ayuu caawiyay halkaa saddex ka uu markaasi dabcan u dheliyay marka sidoo kale waxaa jira ciyaaryahanka kaleeto oo isagana aad u khatar badan oo la yidhaahdo eh, yuusuf belson ciyaaryahankan waa ciyaaryahan inabaan nacadeen isaguna sagaal kulan u ciyaaray hal gool ayuu caawiyey marka waxaa jira ciyaaryahan kale layidhahdo haydaara markaynu arki doonaa in haddii kulankan ay halkaa ay ku badin doonto mancity markii ugu garoonkan ay soo booqanaysay mancity waxay ahayd febraayo xil ciyaareedkii hore hal gool iyo hal gool ayay ku heshiiyeen oo hal iyo hal ayay markaas dabcan laakiin kulankii ugu dambeysay arbi lebsig iyo masiti ay wada ciyaareen toddoba gool ayay kaga badisay masiti garoonka kubadda cagta masiti imaaraats waa itixaad stadium weeyaan marka kulankaasina kulan muhiima weeyaan mancity waxay leedahay saddex dhibcood halka kooxda kubadda cagta arbi lebsig iyona saddex dhibcood ay leeyihiin labadan kooxoodba waa laba kooxood dagaalami doona caawa tobanka habeenimo Show key. weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho markanna haddii aynu eegnana dhegeystayaal waxaa jira caawa kulamo aad iyo aad u xiiso badan kulamadaasina waxay yihiin kulamo markaasi dabcan aad iyo aad u xiiso badan so alahaan oo kaleeto markaynu eegno kooxda kubadda cagta ac milan iyo weliba kooxda kubadda cagta dortmund ayaa wada ciyaari doona dortmund iyo weliba kooxda kubadda cagta ac milan markii aynu eegno labadan kooxood waa laba kooxood markaasi aad aad u khatar badan iyadoona kooxda kubadda cagta dortmund ay kusoo dhaweyn doonaan garoonkooda signal edinburg kooxda kubadda cagta ac milan stephen boli waxa uu booqan doonaa jarmalka dhanka lagu magacaabo edin terzig ayuuna la ciyaari doonaa haddaba markaynu eegno taariikh ahaan kooxda kubadda cagta bulsho dortmund saddex jeer ayay ka badisay kooxda kubadda cagta ac milan halka ac milan iyaguna sidoo kale saddex jeer ay garaaceen kooxda kubadda cagta ee dortmund kulan caalami ah oo ay wada ciyaaraan labadan kooxood dortmund iyo weliba kooxda kubadda cagta ac milan waxay ahayd sideed iyo tobankii maaj labada kun iyo saddexdii markaasina dortmund ayaa sansiro ku garacday kooxda kubadda cagta ac milan oo xiligaasi ciyaaryahaan waaweyn ay haysteen markaasna carlo angelotti oo hadda real madrid tababaro ayaa xiligaasi joogay ciyaaryahaano aad u khatar badna ayaa xiligaasi sida ninka lagu magacaabo gatuso nesta maldini rivaldo marka raya costa ciyaaryahan waaweyn ayaa xiligaasi u ciyaaray kooxda kubadda cagta milan waa xilligii ahayd milan mid ka mid ah naadiyashii ugu qiimaha badnaa ugu khatarta badnaa xiligaas waxaweyaan waa xilligii champions league ay iska qaadin jireen ac milan haddaba caawa ac milan waxaa markaasi dabcan ka hor imaanaya ciyaaryahano inabaanan caadiyahan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo daniel malin marcus rus sidoo kaleeto julian barand sidoo kaleeto oscan hamales iyo ciyaaryahan kaleeto aad khatar badan halka ac milan markaynu eegdana iyaguna ay haystaan ciyaaryahan aadood u khatar badan rafaeliyow iyo olvie jerud iyo bolisig iyo ciyaaryahanka yonis musa iyo ciyaaryahanada kale muhiimka ah sida dhanka difaaca tio hernandes fikayet mori iyo magnen iyo ciyaaryahan kale sida calabria haddaba milan keliya waxaa ka maqnaan karaya ninka lagu magacaabo kirnij sidoo kaleet waxaa ka maqnaan doona ciyaaryaanka lagu magacaabo kalulu marka labadaas ciyaaryahan ayaa ka maqnaan karaya haddaba gruubkan waa gruubka geerida waana gruub f waana gruubka ugu adag waxaad dareemaysaa in b h e iyo gruubkan kasoo bixi karayaan oo maadaama saddex dhibcood ay leeyihiin newcastle hal dhibcood ayay leedahay ac milan iyaguna waxay leedahay hal dhibcood halka dortmund iyagu waxa weyaan aysan waxba lahayn marka kulankan wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan marka kooxda kubadda cagta dortmund iyo weliba ac milan kulankan waxaa la saadaalinayaa in uu ku dhammaan doono barbaradhaca hal gool iyo hal goola ah. sidoo kaleeto markaynu eegno kooxda kubadda cagta b h e, weliba kooxda kubadda cagta newcastle united e kulankan sidoo kaleet wuxuu noqon doonaa kulan kale oo xiiso badan newcastle united ugu dambeetii waxa weyaan labaatan sano kadib garoonkooda jamesburg stadium waxa ay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta b g uu dambeyntii idhaha waxaweyaan hoomkiisa ayuu ku ciyaarayaa taageerayaasha aad iyo aad ugu faraxsan yihiin waxayna leeyihiin ugu dambeyntii ku soo laabanay champions leaga waynu soo laabanay leeyihiin iyadoona kooxa kubadda cagta newcastle united markaynu eegno kooxa kubadda cagta b g taariikh ahaan weligooda maysan kulmin laakiin waxay haystaan labaduba ama newcastle iyo b h e waa laba kooxood oo carabta laga leeyahay waxay haystaan ciyaaryahaano markaasi aad iyo aad u qiimo badan inkastoo newcastle ay ka maqan yihiin ciyaaryahaano waaweyn sida ninka lagu magacaabo wilson charlington harvey banis jow willock stephen butman dhammaantood ma ciyaari doonaan halka b h e uu ka maqnaan doona yeryaanka lagu magacaabo asensio iyo weliba ninka la yiraahdo eh, nuno mandish oo labadanba ma ciyaari doonaan haddaba shaxda ku ciyaari karto newcastle waa shaxdan golhay nickborg ninka lagu magacaabo damban oo difaaca fabian shar sidoo kaleeto tarbier iyo weliba ninka lagu magacaabo bruno gameres sandro tonali ninka lagu magacaabo eh, longstaff sidoo kaleeto anton gordon iyo weliba alexander isaak iyo almiron shaxdaasi ku ciyaari karayaan halka kooxda kubadda cagta ah, waa b g los arik inuu hogaaminayana iyagu waxaweyaan skuad fiican ay haystaan kilimbabi ayaa hogaaminaya kolomeni iyo dambele halka fatina iyo ugaarta iyo weliba ciyaaryahanka daadeer lagu magacaabo zeri emery sidoo kaleeto lucas hernandes ninka lagu magacaabo eh, skrinier marquinos ashraf xakiim iyo weliba golahay danroma shaxdu iyagu ay ku ciyaari karayaan marka kulankana kulan xiiso badan weyaan haddii caawa la garaaco newcastle united waxay ka dhigan in newcastle united waxaa weyaan rajadoodii wareegi lix iyo ay qeylqeyl gali doonto laakiin haddii newcastle united dhibco ka qaatan bg waxay ka dhigan tahay in sanadkan newcastle united ay aad u khatar badnaan doonto marka kulankaasina wuxuu noqon doonaa kulan aad iyo aad u xiiso badan sidoo kaleetana markaynu eegno kulmadu way badan yihiin oo kulanka u dhexeeya kooxda kubadda cagta barsha weliba kooxda cagta borto haddaba barcelona iyagu waxa weyaan eh, muhiimay ahaan doona kulankan inay badiyaan barsha groupkan waxa weyaan waa guruub ay baarsho hogaaminayso boortan ay ku xigto shaqda duniski iyagu waxa weyaan waxaa la saada inay ka hari karayaan iyo weliba kooxda kubadda cagta antiwebe haddaba laakiin barcelona waxa ay markaasi ay booqan doonaan garoonka istaadia ee dodrogow shafi waxa uu booqan doonaa wadanka bortuqiiska marka kulankan wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan kooxda kubadda cagta borto iyo weli baarsha markii ugu dambeysay ay wada ciyaarayeen waxay wada ciyaareen e, uefa subarkaabka finaalkii labada kun koob iyo markaasina baarsha ayaa laba gool iyo waxba ku garaacday linal misi ayaana ka dheliyey e, mid ka mid ah sidoo kale waa ninka lagu magacaabo ses fabricas ayaa isagana gool ka dhaliyey labadaasi gool ay kaga badiyeen e, lixlabaatankii agost labada kun koo iyo tobankii uefa subarkaabka markaasi borto yurub league ay qaadeen halka baashana champions league ay qaadeen mar kulankaasina waa kulan xiise badan borto shan jeer ayay garaacday kooxda kubadda cagta barsha halka barcelona ay garaacday kooxda kubadda cagta borto ugu yaraan lix jeera markii ugu dambeysay garoonkan ay soo booqanayeen waa garoonka dragawegan oo ay borto ku ciyaarto waa markii ugu dambeysay waxay ahayd labada kun ay soo booqdeen markaasina wareega champions leaga wareega gurubyada markaasina laba gool waxba ayay markaasi ku garaaceen kooxda kubadda cagta borto markaasna kooxda kubadda cagta ee barsha waxaa macalin u ahaa macalinka louis van hal ayaa xiligaasi macalin u ahaa marka halka borto labada kun uu macalin u ahaa tababarihii looran jiray fernando santose sidoo kaleeto kulankan waxaa la saadaalinayaa in kooxda kubadda cagta barsha ay laba gool hal badin doonto laakiin kooxda kubadda cagta borto shantii kulan ugu dambeysay ciyaarayeen hal jeer ayaa garaacay halka saddex ka ah badiyeen hal jeerna barbardhac ay galeen halka barsha iyagoo shantii kun ugu dambeysaba ciyaarayeen afar kamid mid ayay guul gaareen sidoo kaleetuna hal jeer ayay barbara galeen bedri dijon iyo rafin ayaa ka maqnaan doona baarsha halka ciyaaryahaanada eh, ivan marsano iyo ciyaaryahan kale sida ciyaaryahanka lagu magacaabo zaidu uu ka maqnaan doono haddaba boorto ciyaaryahanka ugu muhiimsan waa ninka lagu magacaabo mahdi terimi sidoo kale ciyaaryaanka bebe oo garab ka ciyaara xataa waxaa ka hor imaan doona beebihii real madrid oo ka tirsanaa marka diego costa waa goolhaye inabaanan caadi ahan weyaan isaguna waa goolhaye aadaad u khatar badan dhammaan ciyaaryahanadaas waxay ka hor imaan doonaan koox cagta barsha halka barsha ay ku ciyaari karayaan iyagoo shaxdan goolhaye stergan jolis kondow ronaldo aruqo joao concelow balday gafi eh, ramu gondogan joao falakes iyo weliba robert iyo ferran torres marka shaxdaasi ay ku ciyaari karayaan kooxda kubadda cagta ee barcelona haddaba macalin kooxda kubadda cagta ee barsha shafi hernandes waxa uu shaac ka qaaday in kulanka uu muhiim noqon doono waxaana uu shaac ka qaaday in kulankan ay muhiim noqon doonto waxa uu leeyahay ciyaaryahaanadeeda waxaan u rajeynayaa in markaasi dhibcaha ay qaataan sababtay tahay jamins liga waa fursad waxauu leeyahay mar walbo aad dhibcaha qaadato waxay ka dhigan tahay in markaasi dabcan aad gruubka kale aad aadi kareyso ama weligii lix tobanka marka wuxuu leeyahay mar walba oo kulmadaadi aad badisa waa mar walba aad usii dhawaato champions leaga waxaynu ognahay labadii sana ugu dambeysay ee eh, barcelona waxay ku hareeyeen wareega gurubyada marka mar roona in caawa dhibacyo lumiyaan borto iyo weliba barcelona waa labada kooxood ee gruubkan ugu adaga weyaan marka waxaa la saadaalinaya barsha in gruubkan lomber one ama eh, eh, qeybta kuwaad ay kaga soo bixi doonto halka sidoo kale bortona eh, laakiin borto waa koox difaaceeda aadaed u adag yahay roberto landwiski waxaa la saadaalinaya in isagoo shabaqa uu soo gaari doono sidoo kale waxaa aadaed loo amaanaya ciyaaryahanka lagu magacaabo lemina yamal kulankan waa lagu soo bilaabi doona waxau noqday ciyaaryahankii ugu daadeyaraa taariikhda barcelona isagoo markaa lix iyo toban sana jir ah kulan champions league ah lagu soo bilaabo marka kulankaasina kulan xiiso badan ayuu noqon doonaa guudahana dhegeysaa barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaya noole kulanti